alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suurat lmaa'ida tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda afariy afartanaad ee min suurati lmaa'ida bal hadda aayadda ku xigtana aan laqbayno allah waxau yihi wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni walsinna bisinni waljuruuxa qisaas wa katabnaa calayhim waxaanu ku faral yeellay korkooda fiiha towraad gudaheeda waxaanu ku faral yeellay ana annafsa binnafsi in nafta loo dilaayo binnafsi nafay dishay loo dilaayo waalcayna ishana bilcayni il ay riday loo ridaayo waalanfa sankana bilanfi san uu gooyey loo goynaayo waaluduna dhegtana biluduni dheg ay jartay naftaasi loo goynayo dhegteeda wasinna iligana bisinni iligga loo ridaayo hadduu qofku markaa ilig qof ka rido iligga iliggiisii baa laga ridayaa waljuruuxa qisaas iyo in juruuxdu nabaradu qisaasun ay daatu qisaasin qaar qisaas u saaxiiba inay yihiinoo qofkii wax u geystaa shay isagoo kale loo geysan karo oo la xaqiijin karo caddaaladda in isagana saas si la-aag yacni markaa dhaawaca dhaawiciisa loo geysan karo oo hadduu gacan gooyey ama addin gooyey ama far gooyey loo goynaayo wahaakada iyo wixii la mida ee caddaaladda la xaqiijin karo faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lah faman tasadaqa kii sadaqadaysta bihi qisaasta sadaqadaysta fa huwa kafaaratun lahu oo bimacnaa cafiya fa huwa markaa tasaduqa iyo sadaqadaysigaasi kafaaratun lahu kafaaru isaga uu yahay awjuuh kala duwan baa halkan lagu fasiray mufasirkuna sibuu maraya tafaasiir kalena waa jiraan marka waxaa ka mid a ah, faman tasadaqa bihi kii sadaqadaysta oo bimacnaa qofkii wax dilay hadduu markaa naftiisa tamkiiniyo oo bimacnaa isdhiibo isagoo toobadkeen ah isdhiibo oo yidhaahdo aniga dembigaa geystay yacni markaa ha qisaaso oo toobadkeen uu sidaas sameeyo fa huwa kafaaratun lah yacni kafaara gud buu u yahay iyo dembi daadin ayuu u yahay saa waa loo fasiray oo laga tilmaamayo tasadduqu inuu ka dhacaayo kii wax dilay laftiisii siduu wax u sadaqadaysanayaana waxay tahay waa inuu toobad keeno oo naftiisa tamkiiniyo qisaastii u ogolaado isa soo dhiibo isagoo toobad keena ay ka tahay dembigiisina ka xun marka kafaaray isaga u taho yacni marka daadin bay u noqonaysaa sidaa waa la yidhi si labaad waa la yidhi faman tasadaqa bihi kii sadaqadaystaa oo kii wax laga dilay ah oo muxuu sadaqadaystay yacni qisaastii buu ka cafiyey oo uu yidhi markaysagaa waxba laguma raaco qisaas wax ah laguma raaco ama qisaastii iyo diyadii labadaba waa cafiyey ama qisaasta keliyuu ka cafiyey fa huwa kafaaratun lah kafaaro iyo dembi daadin bay isaga u tahay oo lahuda loo celiyo kan waliyulqisaaska a ah loo celiyo ama weji labaad fa huwa kafaaratu lahu kan wax dilay kafaaro u tahoo inaan waxba loo raacayn bay noqonaysaa xaggii awliyaau lmaqtuul xaqay ku lahaayeen bay kafaaro uga tahay xaqa kale xaqulmaqtuuli isagu waa gaaroo dee towbadda ayuu markaa u baahan yahy in laga toobad keeno ayuu u baahan yahy waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu waman lam yaxkum kaan ku xukumin bimaa anzala allaahu ay biladii kii anzalahu allaahu allah soo dejiyey kaan waxba ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuuna kuwa xadgudbay weeye wa qafaynaa calaa aaaarihim biciisa bni maryam wa qafaynaa waxaannu raacsiinnay waannu ka daba keennay calaa aahaarihim raadadkoodii waxaannu raacsiinno ka dabageynay raadadkii nebiyadii hore biciise bni maryama ciise oo ina maryama ah waxaannu raacsiinnoo nebiyadaa ka daba keennay musadiqan xaaluu rumaynaayo limaa bayna yadayhi wixii hortii ahaaday limaa ay liladii kii bayna yadayhi istaqara bayna yadayhi yacnii hortii ahaaday ee kutuba uu rumaynaayo wa aataynaahu waa siinay ciise damiirka haadu ciise u noqonayo calayhi asalaam alinjiila kitaabka injiil ayaannu siinay waxaannu kitaabka injiil siinay ciise bnu maryam fiihi hudan xaal kitaabka injiileed hanuun ku sugan yahay wa nuurun iyo nuur ku sugan yahay wa musadiqan iyo xaalu kitaabka injiileed ahaaday mid rumaynaaya limaa bayna yadayhi kii markaa isaga ka horreeyey uu rumaynaayo ay liladii kii istaqara bayna yadayhi yacni kii ka horreeyey yacni markaa xaal uu rumaynaayo min atawraati oo tawraad ah mintu waa bayaaniya limaa bayna yadayhi kitaabkii ka horreeyaa loo jeedaa kitaabkaa ka horreeyeyna waa kitaabkii towraadeed baa laga tilmaamaya wa hudan iyo xaaluu injiil uu yahay hanuun yahay mid hanuun u saaxiiba wa mawcidatan iyo waana mid u saaxiiba uu yahay lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta hanuuninaya oo waaninaya walyaxkum ahlulinjiili ay wa qulnaa waxaanu nidhi hore ugu nidhi liyaxkum ku xukumaan ahlul injiili reer injiileed ha ku xukumaan bimaa anzala allaahu fiih kuu ilaahay ku soo dejiyey kitaabka injiil gudihiisa waxaa ku xukumaan axkaamtii uu ilaahay ku soo dejiyey kitaabka injiil waxaa ku xukumaan baannu hore u nidhi looma jeedo hadda laakiin waxaa laga tilmaamayaa in horay sidaa loogu yidhi intii aan nebi maxamed la soo dirin ka hor sidaa in lagu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu waman lam yaxkum ku kastaan ku xukumin bimaa ay biladii kii anzalahu allaahu allah soo dejiye aan wax ku xukumin bimaa anzala allaahu ay biladii anzalahu allaahu caa'idkii waa maxduufo anzalo mafcuulkeeda ayaa caa'idkii noqonaya maada u noqonaya maaduna waa mawsuulo fa ulaa'ika kuwaasi hum ulfaasiquuna waa kuwa taacadii ilaahay ka baxay weeye aayadahan aayaat lxukmi ahalaas waa saddexda aayadood ee waman lam yaxkum bimaa anzala allahu ku dhammaanaya fa ulaa'ika hum alkaafiruun fa ulaa'ika hum aldaalimuun fa ulaa'ika hum alfaasiquun ku kastooo ku allah soo dejiyey aan wax ku xukumini yacni waa daalim yacni waa kaafiruuna waa gaalo waa daalimiin waa faasiqiin weeye ahlu sunna waljamaca waxay qabaan tafsiil kolley inuu ku sugan yahay xukmi bikayri maa anzala allah wada kufri akbara aynay wada ahayn khilaafan lilkhawaariji xaalay khawaarijta khilaafayaan ba ahlu sunnuhu sidaa qabaan cid qabta yacnii xukunka shareecada haddii la khilaafo bilkulliya milladda looga baxayaa wax tafsiila malana waa khawaarijta kuwooda weliba talax tegay weeye xataa bacdu alkhawaarij waa tafsiilinayaan yaa khawaarijta qaarkood baaba tafsiil ka qaba oo iminka qolada ibaadiyada la yidhaahdaa waa firqa min firaqi alkhawaarij alqudaama firqooyinkii khawaarijtee horreeyay ka mid ahaayeen haddana waxay ka qabaan xukmu bikayri maa anzala allah yacnii suwarka ay ahlu sunnuhu odhanayaan waa kufrun duuna kufrin ama waa kufri camaliya ama waa kufri asqara ay ka odhanayaan waxay leeyihiin waa kufru nicma laa kufru shirkin sida kutubahooda mudawanka ku ah kufru nicmo weeyo kufru shirki maaha bay leeyihiin ya mar baan waxaan akhriyey kitaab marka ayaan arkay weyn oo markaa culammadii hore ibaadyadu ay qoreen waa firqo qadiimo firqa khawaarijta ka mid a cabdulaahi ibnu ibaad nin layahaa u nisbe sheegtaan oo wakhtigii salafka noolaa waxaa laga yaabaa waxyaalaha ay markaa ugu nisbe sheeganayaan inaanu qabin wax badan oo ka mida inaanu qabin baa laga yaabaa marka yacni kitaabka tafsiirkii waa kitaab weyn oo mujalladaad ah oo waxaa qoray culammadoodii hore ayaa qoree ibaadiyada oo xagga iyo markaa kollay jazaa'ir ama maqhrib alcarabi meelaha u dhashay wakhti horena noolaa ha yeeshe waxaa daabacday wisaaratu turaasi alqawmi yacni marka cumaan waddanka la yidhaahdo waxa markaa ka ah culamo waxa ka ah ibaadiyada ibaadiyada ka ah ibnu xasmi baa wakhtigiisii sheegaya odhanaya markuu ibaadiyada ka warramaayo ibnu xasmi wuxuu noolaa qarnigii shanaada hijriga walahum muftin fii cummaan cummaan mufti bay ku leeyihiin ibaadiyadu muftigii ila alaan waa joogaa ya muftigii ya ibaadiyadu ibnu xasmi sheegayay wakhtigiisii ila alaan waa joogaa looma jeedo cayntiisii baa joogee mid la noocaa jooga oo dee markaysagaa muftinimadii kursigii ku fadhiya ya yacni markaa ayaa jooga khaliilay nin la yidhahdo hadda muftika ah waa alibaadiya dee markaa a'imadoodu ka mid yihi marka dee wasaarad baa jirta la yidhahdo wisaaratu turaasi alqawmi wasaaradda markaysaa markaa dee turaaska qawmiga ah ee ibaadiya leedahay yacni markaa loo xil saaray wasaaraddaasaa daabacday idfiish nin la yidhaahda ayaa alifay waxaan soo saaray aayat lxukmi markii hore isagoo waraqiyaabaan dee ku arkay maktabad ka mida makaatibta wadannada markaysa markaa khaliijka laakiin iminka waxaad ka heli kartaa yacni shaamilay ku jiraa oo kutubaha shaamile la geliyey ayuu ku dhex jiraa ka mid yahay aayatulxukmi markaan soo saaray waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun bal oo khawaarij ahi waxay ka qabaan aayadda xukunka eeg wuxuu odhanayaa xukmi bikayri maa anzala allah waa kufru nicma laa kufru shirkin qolada sufaryada la yidhahdo waa firqo kaleo firaqa khawaarijta ka mida waxay yidhaahdeen lacanahum allaah ilaahay ha nacdale waa kufru shirkin bay yidhahdeen buudi waanu nacdalayaa haddama aragta khawaarijtii qaarkood baa tafsiilinaya mawdicu shaahidka waxaan u jeeda mawdicu alcibra yaa khawaarijtii qaarkood baa tafsiilinayo lxukmi kufri akbara inaanay wada faa'iidaynayn oo masalada ku saabsan alxukm bihayri ma anzala kufri akbara inaanu wada ahayn yacni sheegaya oo tafsiil ku sugan yahay sida kale kollay dee madhabulmuctasila ay ku dhow yihiin qolada ibaadiyaduyo inuu naarta ku waarayo way qabaan ahlulkabaa'irku markaasaa way qabaan waa arrin macruuf oo dee markaysaga waxay ku dhow yihiin qolada muctasilada ariib waxaa dad sunno u abtirsanayo odhanaya annagu ahlu sunnaanu nahay inay yidhaahdaan xukum bikayri ma anzala llah tafsiil ma leh dee khawaarijtii miyaynay baradheeraysin miyayna odhan waxa mataqaaniina iska fadhiista ya murji'a marka dee haddii halkaa marayso maxaad u malaynaysaa calaa kulli xaal ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qisaasta ayuu aayaddan inoogu sheegayaa oo yacni ahlu tawraa lagu faral yeelay sida qisaasta loogu faral yeelay ahlu tawraa reer tawraadeed ayaa innagana laynagu faral yeelay kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla qisaasta yacni sharcigeennana waa ku suganta wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa bialnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni wasinna bisinni waljuruuxa qisaas qisaastu mar waxay noqotaa in naf naf loo dilaayo marna waxay noqotaa in markaa nabaro iyo dhaawacyo iyo xubno la gooyey laysu qisaasayo labadaba aayaddu waa sheegaysa anna annafsa binafsi waa qisaastii nafta ku saabsanayd naf markaa la gooyey in naftii goysay loo dilaayo iyadoo shuruud ay leedahay walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biludni wasinna bisinni waxay iyaduna faa'iidaynaysaa xubnaha haddii la gooyo ama la rido iyagana in loo qisaasayo yacni sanka la gooyey sanka sankiisaa loo goynayaa qofkii sanka markaa qof kale sanka gooya oo macsuum ah oo yacni markaa mukaafi ah yacni si camdiyo cudwaana u gooya isagana sankiisaa la goynaya ruuxu dheg ka gooya ruux markaa sifooyinkaa leh isagana dhegtiisaa la goynaya hadduu ilig rido iliggiisaa loo ridayaa hadduu il rido ishiisa ayaa loo ridayaa oo isha isheedii ayaa loo ridayaa intaa keliya ma aha nabarrada wixii markaa la xaqiijin karayo cadaaladda waa loo qisaasaya waljuruuxa qisaas wa tacmiimun bacda takhsiisin markii la khaas yeelay oo wax juruuxdii ka mid iyo nabaradii la sheegay baa haddana la caam yeelay marka juruuxoo dhanna qisaastu ka iman maysee waa juruuxdii inta inteeda lagu samayn karo weeye hadduu markaa farka gooyo fartii baa laga goynaya hadduu xubin gooyo xubintii baa la goynaya hadduu markaa waxa weeye yacni markaa gacanta jaro inta markaa jaraqsatayda isagana inteedaa la jaraya hadduu markaa suxulka ka gooyo suxulkaa laga goynaya hadduu kilkilada ka gooyo kilkilada laga goynaya adinka waa saasi laag yacni markaa waxay culammada qaarkood xataa markaa yidhaahdaan muudixada iyo ashyaada noocaas oo kale ah culammada qaarkood baa markaysagaa soo geliya waljuruuxa qisaas hadduu lafta caddeeyo lafta lafteeda la caddaynaya marka waa wax kastoo cadaaladii la xaqiijin karay laakiin meesha markaa aan la xaqiijin karayn ee ay nabarkii markaa uu kala badnaanayo inta inteedii aan lala iman karayn waxay noqonaysaa unqaanteeda markaa in la bixiyo ayuunbay noqonaysa diyadeedii bimacnaa xukuumada waxay noqoto in la bixiyo ayay markaa noqonaysaa waayahay culammada markaa waxay u badiyaan fiiha in loo jeedo fi tawraa laakiin bacdu ahlicilmi oo ka dhigayna waa jiraan in laga tilmaamaayo shareecada yacni nebi maxamed in laga tilmaamaayo laakiin saasi kollay adhar ma aha waxaa laga tilmaamayaa towraad inaan saasi ku sugnay way isweydiiyaan culammadu masalada ku saabsan sharcu man qablanaa sharci maynoo yahay mise ma aha laakiin waxaa laysla ogol yahay haddii sharcu man qablana sharcigeenna lagu taqriiriyo lagu sugo innagana sharci inuu inoo yahay suuradaa waa laysla ogolyahay mawdicanna waa sidaasoo sharcigeennii waa lagu taqriiriyo qisaastu waa ku sugan tahay qisaastu waa ku sugan tahay aayadda waxaa lagu khatimay faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratu lah sadaqadaysiga baabkan lagula yimaadaa inuu nooc kafaara a noqonayo aqwaal baa ku jirta hadda cidda wax sadaqadaysanaysa iyo ciddu kafaaro u noqonaayo saynu laqbada ku ishaarnay waxaa lagu khatimay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum addaalimuun kaan waxba ku xukumin kuu ilaahay soo dejiyey kuwaasi daalimiin weeye waa qaar xadgudbay weeye dulmigu wuxuu noqdaa dulmi akbara ah oo gaalnimo ah wuxuu kaloo noqdaa dulmi gaalnimada ka sokeeya labadaba waa u dhacaa waalkaafiruuna hum addaalimuun allah wuxuu yidhi gaaladu yagaa daalimiin ah ya ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn marka dulmigu wuxuu leeyahay dulmi weyn oo akbar ah dulmi akbar waxaa kaloo jira dulmun duuna dulmin siduu bukhaariba saxiixiisa baabaysto baabun dulmun duuna dulmin baabun fisqun duuna fisqin kufrun duuna kufrin nifaaqun duuna nifaaq abwaab noocaasuu bukhaari baabaystaa wuxuu ishaarayaa inuu tafsiil leeyahay yacni kufrigu nooc akbara oo milladda bilkulliya lagaga baxaayo iyo nooc ka sokeeya oo duuna daalika inuu leeyihi ya dulmigu saas si leeg inuu u qaybsamo dulmi akbara oo milladda bilkuliya laga baxaayo iyo dulmun duuna dulmin dulmi sidaa ka sokeeya oo dulmiguda saddex nooc buu u qaybsamaa dulmi yacni markaa gaalnimo ah iyo dulmulcibaad addoommada in la dulmiyo lagu xadgudbo iyo dulmu shakhsi nafsahu iyo qofku naftiisa inuu dulmiyo macaasida iyo dembiyada ku dulmiyo hadda maaragta waa saddex nooc dulmigu laakiin nooca akbarkii waa maxay waa nooca gaalnimada ah labada kale waa ka sokeeyaan oo waa duuna daalik waa ka sokeeyaan haakada kufrigu inuu leeyahay kufrun duuna kufrin dee adila ay leedahay adilo badan bay culammadu u daliishadaan oo yacni marka aayaddan suuratu suuratu lbaqarana culamada qaar baa ku fasira afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd oo yidhaahda marka camalkii lagu camal falayna iimaan baa lagu itlaaqay tarkigii laga tegay oo lagu camal fali waayeyna kufri baa lagu itlaaqay marka bacdu ahli cilmi layskuma waafaqsanee waxay ku fasireen in laga tilmaamayo yacni kufriga yani tarkul camalka in looga jeedo markaysaga uu yahay kufrun duuna kufrin culamada qaar baa saa ku fasiray oo markaysaga marka ibnu rajab iyo markaysaga waa soo deliishadaan yani marka kitaabuliimaan markuu sharxayo oo saxiixulbukhaariga aayaddana waa soo qaato sidaa waa ku tilmaamay culamada marka mufasiriintana bacdi sidaa maray waa jiraan calaa kulli xaal tarkul camalka haddii looga jeedo iyo inkaarka haddii looga jeedo juxuudka dee waa kala duwantaho marna akbar bay u dhacaysaa marna waxay noqonaysaa duuna daalik ayay noqonaysaa ha yeeshee axaadiista nebiga aayaddu kuma caddee axaadiista nebigaa sariix ku ah oo ku cad isnataani fi nnaasi huma bihim kufrun addacnu fi nnasabi wanniyaaxatu cala almayit xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey laba khaslo ama laba sifood dadka ku sugan humaa bihim kufrun nooc gaalnimo ah baa ku sugan labadaasi waa maxay altacnu fi nasabi waa in nasabka dadka la duro oo wax laga sheego oo la dhaleeceeyo iyo wanniyaaxatu cala almeyit iyo meydka in loo baroorto labadaaba kufri baa lagu itlaaqay man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak kii ku dhaarta allah cid aan ahayn yacni waa kufriyo kufrigu ku dhacay aw ashrak culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa lishaki culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni marka liljamci ama liltaqsiim ayaa laga tilmaamaya oo awdu bimacna alwaaw yacni kafara wa ashrak yacni markaa saasoo kale bay u fasirayaan axaadiis kale waa soo aroortay sida xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ya macshar nisaa'i tasadaqna fa inii ra'aytu aksara kunna ahla annaar yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi dumarow wax sadaqadaysto wax baxsada waayo yacni waxaan idinku ogaaday yacni inaa marka ahlu naarka ugu badan tihiin baan ogaaday saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaaheen yaa rasuul allaahi maxay saasi ku dhacday wuxuu yidhi tugsirna allacna wa takfurna alcashiira riwaayo kalena waxay sheegaysaa yuksirna allacna wa yakfurna yacni lacnadaa badisaan cayd iyo habaarka wa takfurna alcashiira ninka xaqiisana waa ka abaalka dartaanoo waa ka kufridaan nicmadiisa inkirtaan oo dafirtaan oo ah markaa waxa weeye yacni ka abaalka dartaan riwaayada kale waxay sheegaysaa yugsirna allacna wayakfurna qiila ayakfurna billaah wuxuu uhi lacnadday fara badiyaan lacnadda waxaa loo jeedaa waa habaarkiiyo cayda waxaa dhici karta ubadkeeda hadday doonto inay habaarto sii qaadiyo qidhim lagaasi ay ku tidhaahda iyo wax la mida ya inay caydaa laga yaabaa inay habaartaa laga yaabaa markaa dee waxa weeye ta noocaasa dembi weyn baa ku jira ya wa waa kufriyaan qiila ayakfurna billaah waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ama dumarkii waxay yidhaahdeen qulna ayakfurna billaah ma allah bay ka kufriyaan qaala yakfurna alcashiira ninka xaqiisay ka abaalka daraan oo ka kufriyaan oo nicmadiisiiyo wanaaggu u galay bay inkirayaan haddii waxa weeye markaa mid loo samafalo oo wanaag wax kastaba loo sameeyo haddii maalin ay wax ku qoonsato waxay odhanaysaa weligaaba khayr kaama arag weligaaba wax wanaagsan iyo khayr kaama arag yacni saasay odhanaysa marka ta noocaasa ayaa lagu tilmaamay yani kufri lagu sheegay dee taasna kufri akbara maaha waa kufrun duuna kufrin waa kufri ka sokeeya kufrigii weynaa mid ka sokeeyey haakada fisqiga laftiisu dee waa qaybsamaayo fisqi akbaraa jira ya ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi fisqigaa waxaa looga jeeday fisqu kufrin fisqi gaalnimoa baa laga tilmaamaya calaa kulli xaal macaasigana waa dhacdaa in marka waxa weeye faasiq la yidhaahdo faasiqiin lagu sheego sida markaysaga yacni kii qaadifkaah ee qadfiga sameeyeyba yacni markaa inay faasiqiin yihiin ilaahay u sheegay marka fisqigii akbar iyo asqar buu labada noocba leeyihi marka culammada ahlu sunnuhu yacni saasay u qabaan mid waliba inuu qaybsamo oo labada noocba uu leeyihi aayaddan allah waxa uu sheegay inuu nebi ciise nebiyadii hore inuu ka dembeeyey oo nebi maxamed nebiga ku soo xiga buu ahaa waqafayna qafaynaa cala aasaarihim biciisa bni maryama musadiqan lima bayna yadayhi min atawraa nebiyadii hore waa ka dembeeyey isaguna nebi maxamed baa ka sii dembeeyey waatuu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ana awla annaasi biciisa bni maryam liannahu laysa baynii wa baynahu nabiyun aniga ayaa ugu xaqnimo badan oo ugu dhowaansho badan ciisa bnu maryam waayo anigiiyo isaga wax nebi nooma dhexayn baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi nooma dhexayn ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka raadadkii nebiyadii hore a la raacsiiye oo laga dabageeyey ciise bnu maryam waa rumaynayay kutubihii ka horreeyey sida towraad oo kale waxaa la siiyey isagana kitaabka injiil baa la siiyey kitaabkaasuu ilaahay ammaano wuxuu yidhi fiihi hudan wa nuurun wa musadiqan limaa bayna yadayhi min altawraati wa hudan wa mawcidata lilmuttaqiin waxaa loo sheegay yacni shan arrin baa loo sheegay ya iyadoo axwaal laga dhigay axwaashu waa sifooyin bay ka yihiin xagga macnaha alxaalu wasfun lisaaxibihi waataynu odhan jirray ya xaalku saaxibulxaalka ayuu markaas sifo u yahay marka waxa weeye injiil waxay ku sifaysan tahay in hanuun ku sugan yahay in nuur ku sugan yahay nuurka waxaa laga tilmaamayaa dee xaqii iyo baatilkii bay kala caddaynaysaa hadda maaragta aragta tawxiidkii iyo shirkigii bay kala caddaynaysaa yacni markaa dalaalkii iyo hanuunkii bay kala caddaynaysaa marka waa nuuro waa iftiiminaysaa kitaabkii ka horreeyeyna waa rumaynaysaa oo musadiqan limaa bayna yadayhi min altawraa muttaqiintana waa hanuuninaysaa waana waaninaysaa waana waaninaysaa intaasoo sifo waxaa loo yeelay injiil baa loo yeelay injiil ayaa loo yeelay ha yeeshee injiila hadda dee waa mansuukha weeye oo waa la nasakhay aayadda dambe markuu allah yidhi waliyaxkum ahlulinjiili maaha shareecada nebi maxamed in lagu amrayo reer injiileed inay kitaabka wax ku xukumaan waayo dee reer injiileed iyo dadkao dhanba waxaa la amrayaa nebi maxamed inay raacaan qur'aankana wax ku xukumaan baa la amraya hadda maaragta laakiin waxaa laga xikaayoonayaa horay in sidaa loogu yidhi imanka qolyaha kiristaanku markay tabshiirka samaynayaan waxay yidhahdeen dee qur-aankaaba sheegay reer injiileed inay kitaabkooda ku dhaqmaan kitaabkoodana wax ku xukumaan yaa soo qur'aankiina kuma sugna walyaxkum ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi maxaan ugu haysataan waa mansuukh weeye waa la nasakhay waxaa laga tilmaamayaa in horaysaa loogu yidhi laakiin haddaa lagu odhanayaa muraadku ma aha muraadku ma aha culamada qaar waxay yidhi haddii sidaa loo raaco oo kitaabka injiileed wax lagu xukumaa wuxuu keensanayaa in nebi maxamed la rumeeyo oo la raaco waayo dee ciise bnu maryam wuxuu ku bushaaraynayey nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu wa axmed tabshiirka lagu bushaaraynayana waxuu markaa faa'iideynaya in la rumeeyo la raaco ayuu faa'iideynaya taas ayuu faa'iideynaya saas aawadeed markuu nebi ciise aakhiru zamaanka yimaadee soo dego dee injiishii lagu soo dejiyey kuma cibaadaysanayo kumana camal falayo wuxuu ku camal falayaa ku dhaqmayaa dadkana ku xukumayaa yacnii qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam layanzilanna fiikum ibnu maryam xakaman muqsidan imaaman cadlan yacnii wuxuu soo degayaa ciise bnu maryam isagoo xaakimoo oo cadaalad samaynaya isagoo imaam oo markaysagaa caadil ah oo cadaalad falaya ayuu markaas soo degayaa marka wuxuu wax ku xukumayaa waa qaadin min qudaati ummati muxamed sala allahu alayh wasalam buu markaa noqonaya yaa xaakim ka mida xukaamta ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhaqmayaa waxna ku xukumayaa alqur'aan wasunna alkitaab wasunna yacni kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni marka ayuu wax ku xukumaya nebiguna wuxuu sheegay yacni maadaama risaaladiisu ay caam tahay dee waxa weeye dadkao dhan in loo soo diro wa kaana anabiyu bacasu ilaa qawmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caama waxaa lay soo diray dadkoo dhan baa lay diray dadko dhan maadaama loo soo diray yacnii cid kasta oo dadka ka mida ah oo risaaladda nebi maxamed soo gaadho waxaa waajib ku ah inay rumeeyaan oo raacaan oo u hoggaansamaan ay taabicu noqdaan waid akhada allahu mihaaqa anabiyiina lama aataytukum min kitaabin wa xikmatin suma jaa'akum rasuulun musaddiqan lima macakum yacnii ilaahay wuxuu sheegay inuu cahdi kaga qaaday nebiyada miisaaq baa laga qaaday miisaaqa maxaa lagaa qaaday hadduu rasuulkaas idiin yimaado waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni marka inaad rumaynaysaan oo aaqiraysaan oo u gargaaraysaan marka dee dhammaan cahdaasaa lagaga wada qaado cahdi baa nebiyada dhammaantood sidaa lagaga qaado nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi low kaana muusaa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yatabicanii xadiiska sunanka qaarkood ay soo wariyeen culammada qaarkoodna ay quweeyeen ilaahay baan ku dhaartay hadduu muuse yacni markaa noolaan lahaa oo dhexdiinna ku sugnaan lahaa maa xalla lahu ilaa an yattabicanii xalaal uma noqoteen oo uma bannaanaatee inuu raaco mooyaane wax kala ya inuu raaco baa waajib ku noqon lahaa markaa saas aawadeed loogama jeedo hadda markaa yacni injiil ha raacaan oo ha ku camal falaan ama waxa ku xukumaan ee waxaa laga tilmaamaya horay insaa lagu yidhi saas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen wa qulnaa baa la qadaraya wa qulnaa liyaxkum ahlulinjiili sida mufasirkuba uu qadarayo haddaba qiraa'o kalaa jirto oo waliyaxkuma qiraa'o ah oo laamka horena la hoos dhigaayo miimkana la nasbinayo qiraa'adaasna axad alquraa'i sabca ayaa akhriyey waa qiraa'a sabciya hadday bacdu sabca akhriyaan sabciya la yidhahdaa sharti ma aha marka leeyahay sabciya inay dhammaantood wada akhriyeen marka sharti maaha cid ka midii ah sabcada hadday akhrido waxaa la odhanaya waa qiraa'atun sabciya bimacnaa waxaa loo jeedaa sabcada cid ka mida ah ayaa loo nisbaynayaa looga jeedaa haddaba qiraa'ada waliyaxkuma ahlulinjiili marka la yidhaahdo maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa wa aataynaahu linjiila fiihi hudan wa nuur in markaa waxaweye lagu cadfayo waxay ka dhigan tahay wa aataynaahu liyaxkuma injiil baanu siinay ciisa bnu maryam fiihi hudan wa nuur yacni marka waxay ka dhigan tahay yacnii si uu u hanuuniyaannu u siinay waliyaxkumaya si ugu xukumo ayaannu u siinay ama ficilkaa la mida aad u qadarto aad wa aataynaahu linjiila liyaxkuma aata daalli u ah injiil baanu siinay liyaxkuma ahlulinjiili ayaanu u siinay bimaa anzala allahu fiih marka taana saas yadaa weeye aayadahan calaa kulli xaal kale mawduucan waqhtiyo kale ayaynu ka warrannay nuquul badan oo culammadu ay yidhaahdeenna aynu soo naqlinnay marka hadda waxa weeye nuquusha iyo markaa tafaasiisha badan yacni markaa ma ma gelayno eh, khulaasadu waxay tahay tafsiil baa ku jira siday ahlu sunnuhu qabaan in la tafsiilinayo oo wada kufri akbara aynay ahayn ay marna u dhacayso kufri akbar xukmi bikayri maa anzala allah marna u dhacaayo kufrun duuna kufrin u dhacayo ijmaaca ahlu sunnana sidaa ku sugan yahay ahlucilmiga qaarkoodna ijmaaca soo rareen ijmaaca inay soo rareen waxaa laga qaadanayaa ahlucilmiga faraha badan leh ee u nisbaynaya in itlaaqa aayadda in itlaaq loo qaataan la tafsiilin inay tahay madhab alkhawaarij taasna waxa weeye culamo badan baa dee sheegay oo tilmaamay oo mufasiriin badan baa nasgareeyey marka nisbada madhabulkhawaariji loo nisbaynayo tafsiil la-aanta waxaa laga qaadanayaa inay ahlu sunnuhu sida kale ku ijmaacsan yihiin in tafsiil leedahay waayo masalo ahlu sunnuhu isku khilaafsan yihiin in madhabulkhawaariji loo nisbeeyaa bacdi ahlu sunno ka midii waxay qabaan sax noqon mayso marka culammada badan ee mufasiriin leh ee muxadisiin leh ee markaa shuraaxulaxaadiis leh ee marka waxa weeye markaa badane kala duwan ee markaa tilmaamaya ilaaqa yani markaa la ilaaqe aan wax tafsiila la gelin ee la yidhahdo cala ilaaq kulli ahaan bay sidaa wada tahay kufri akbar yacni inay madhabulkhawaarij tahay ahlucilmiga badanee nasgareeyey waa laga qaadanayaa masaladu marka inay tafsiil leedahay inay ijmaac tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa culamada qaarkood nasan inay u sheegeen waxaa ka mid ah abulcabaas alqurtubi ayaa ka mida ah oo culammadii qarnigii toddobaad ka mida ah. abu cabdillaahi alqurtubina sheikh uu ahaa wuxuu dhintay lix boqol iyo lix iyo kontonkii ayuu dhintay lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijriga ayuu dhintay sharax buu leeyahay saxiix muslimka uu ku sharxayo oo la yidhaahdo yani almufhimu lima ashkala yani marka la yidhaahdo oo axaadiista markaa saxiix muslimka sharxayo waana sharax markaa naafico mufiida weeye sharaxa caynkaasa waxaa ku tilmaamaya markuu ka hadlayo masalada xukunka wuxuu odhanayaa yacni haddii waxa weeye camal ahaan loo khilaafo laakiin la ictiqaadsan yahay xukunka ilaahay inuu yahay mid waajiba oo in lagu camal falo ay tahay sidaa la caqiidaysan yaho la rumaysan yahay laakiin camalan loo khilaafo yacni waxay noqonaysaa yacni wa tarku alxukmi bidalika laysa bishirkin bilitifaaq bidaalikada wuxuu u jeedaa iyadoo marka la ictiqaadsan yahay waajibnimadiisa haddii camalan loo khilaafo shirki ma aha bilitifaaq itifaaq bayna ku ahayn yacni saas yada marka fa yajuusu an yukfar in qofkii loo dhaafaa bannaan oo wuxuu tilmaamayaa taxta markaa mashii'a inuu soo gelayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu markaa tilmaamayaa ta kale masalada xukumka marka laga hadlayo yacni xukunku yacni kuma gaaraho keliya cidda marka waxa weeye dowladaha kuma gaaraha qof kastaaba waxaa la rabaa inuu shareecada isku xukumo waxna ku xukumo waxaa soo gelaya yani marka waxa weeye yani xukuumaadka iyo maxkamadaha waa soo gelayaan waxaa soo gelaya madax dhaqameedada ayaa soo gelaya qabaa'ishaa soo gelaya qoysaskaa soo gelaya oo qofku usradiisa inuu ku xukumo ayaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa naftiisa inuu ku xukumo oo camalka shareecada uu ku camal falaa waa xukumu shareecadii ku xukumay yacni camalka shareecada uu khilaafaana waa xukman bikayri maa anzala allah uu ku dhacay oo xukm bikayri maa anzala allah amoodinoo keliya inuu ku gaar yahay maxkamadaha ku gaar yahay ya laba qof oo ku waxna kala dheh haddii aad markaysagaa kii garta lahaa yacni markaa aad garsiin weydo oo kaan garta lahayn aad markaysagaa u eexato ama aad garab siiso waxaad noqonaysaa xukman bikayri maa anzala allah inaad ku dhacday shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahaa kullu man qadaa bayna snayni fahuwa qaadin laba kii kala xukumaa qaadi weeye wax kale iska daayo khuduudu sibyaan khadadka ay markaa carruurtu qoraan hadday yidhahdaan kaayagee far wanaagsan kii farta wanaagsanaa haddaan odhanin kaasaa far wanaagsan aanad odhan aad ka kala tidhaahdo waxaad ku dhacday yacni marka waxaa weeye xukmun bikayri maa anzala allah baad ku dhacday hadda maaragta wuxuu odhanayaa oo taabiciintii ka mid a ah, ardaydii ibnu cabbaasin waaweynayd buu ka mid ahaayeen sida ibnu kasiir kuwa tafsiirka aayadda uu ku keenay afa xukma aljaahiliyati yabquun wuxuu odhanayaa hadduu ubadka ruuxu kala fadilo waalidkiibaa ubadkii kala fadilay oo midna u buriyo wax siiyey midna aan waxba siin yaa xukma aljaahiliyu ku dhacay taabuus baa odhanaya marka xukunka hamoodin oo keliya maxkamadaha inuu ku gaar yahay imtixaanada markaad saxayso haddii waxa weeye yacni su-aashii ardaygoo qalday aad markaysaga u saxdo ama kii waxa weeye saxay aad ka qalado ama kii darajada sarreeyey ana darajo sarraysiine ka kale ka darajo sarraysiiso ama midna aad ugu saxdo tacbiirku cabbiray mid la midu ku cabbirayna aad kaga qalado ama nisbadaad kaa ku siisay aanad ku siin markay nisbadu googo'aysee yacni marka ay noqonayso jawaabtii inaanu dhammaystirin ee qayb ka mida sheegay ya arshiga intaad ku siisay haddaanad ku siina aad markaysaga ka duduub waxaad ku dhacday xukmu bihayri ma anzala allah ya xukm bihayri ma anzala allah kuma gaaraho keliya maxkamada kuma gaara yacni nolosha qofkao dhan bay taabanaysaa soo gelaysaa naftiisa ma ku xukumaa usradiisa ma ku xukumaa yacni waxa weye cidduu ka mas-uul yahay ma ku xukumaa yacni meel walba waa gelaysaa wuxuu odhanayaa ibnu xasmi yacni markaa fa kullu qaa'ilin aw caamilin aw muctaqidin fa huwa xaakimun fii dalik mid kastoo wax yidhaahda ama sameeya ama caqiideeya waxaa xaakim buu ku yahay hadda hadal buu yidhi hadalkaasi ma shareecada waafaqsanaa mise ka duwanaa hadduu shareecada waafaqsan yahay wuxuu noqonayaa dee xukmun bima anzala allah waa waafaqaya hadduu khilaafsan yahay wuxuu noqonayaa xukmun bikayri maa anzala allah buu noqonaya hadalladay gaaladu yidhaahdeen ilaahay muxuu yidhi maa lakum kayfa taxkumuun yay kale xukumayeen qowlkay yidhaahdeen baa xukmi lagu itlaaqay afanajcalu lmuslimiina almuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun alcallaamatu lqayim wuxuu yidhi xukmigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xukmi khabari ah iyo xukmi inshaa'i ah oo ilzaami ah dadka badiba waxa u soo degdegaya nooca ilzaamigaee alfaslu bayna khusuumaati ah laakiin nooc labaad baa jira oo maxay ah xukmiga khabariga ya oo waxa marka uu qofku odhanaayo ama samaynaayo waa nooc xukuma laakiin xukunkii inshaa'iga ahay ilzaamigaha maaha laakiin qur'aanka inuu xukun yahay lagu itlaaqay famaa lakum kayfa taxkumuun ya hadalkay yidhaahdeen baa lagu itlaaqay inay xukum yahay yacni markaa lagu sheegay haddamaarta astafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun xukunku waa maxay kii khabarigaha baa loo jeeda kii khabarigaha baa loo jeeda calaa kulli xaal yacni mas'aladu waa mas'alo kollay ballaadhan oo dee waxa weeye gees weli baa soo gelayaan ahlucilmiga qaarkood waa tay yidhaahdaan qofka hadduu caqiidada saxdaa caqiideeyo ictiqaadkii waa ku xukumay laakiin hadduu markaa waxaweye sharaa'icda camalkeedii wax ka mida ka tago isagoaan juxuud iyo wax la mida samayn ya ictiqaadkii iyo tawxiidkii isagoo ku xukumay bimacnaa yacnii ictiqaadiyey oo ku tegey ayaa dee camalkii wax ka mida u khilaafaya hadduu juxuud la yimaado oo xukunkii sharciga dafiro ama markaa waxa weeye u xalaashado in xukmi bigayri maa anzal la u bannaysto xalaalnimo ka caqiideeyo inay gaalnimo tahay kufri akbara shaki kuma jiro calaa kulli xaal masaa'isha waqtiyo kale ayaynu markaa tafsiilkeeda ka hadallay nuquusha badan ee ahlucilmigu ay ka yidhaahdeenna aynu tilmaannay hadda khulaasada ayuunbaynu markaa ishaaraynay laakiin waxa weeye darsigii ku saabsanaa nawaaqidulislaamkana waa kaga hadallay naaqid raabic waynu kaga hadallay nuquul badanna waa soo naqlinay wakhtiyo horena waa markaa ka hadallay waayahay hadda aan la akhrino tafsiirka jalaalaynka allah waxau yidhi innaa anzalna atawraata fiiha hudan wa nuur innaa anzalnaa annagu waa soo dejinay attawraata towraad baanu soo dejinay waxaanu tawraad soo dejinnay fiiha hudan xaaluu ku sugan yahay towraad hanuun ku sugan yahay min adalaalati baadida lagaga hanuunaayo wa nuurun iyo nuur ku sugan yahay bayaanun lil axkaam nuurka waxaa loo jeedaa caddayn axkaamta la caddaynaayo ayaa loo jeeda waata lahaa cilmigu waa nuur yacani waxbuu bayaaminaya caddaynaya nuurka waxaa laga tilmaamaya nuur macnawiya inuu yahay nuurku wuxuu u qaybsamaa nuur xisi ah oo ishu qabanayso oo inuu nuur yahay la arkayo sida laydhka aynu marka hoos joognaba oo waxa weeye waa mudrakun bilbasar waa nuur xisi ah iyo nuur macnawiya ah, oo ishu aynay qabanayn laakiin macno ahaan nuur ah marka waxa weeye nuurka hadda laga tilmaamaya waa kaas weeye waa inuu markaa axkaamtii caddaynaayo yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu yaxkumu biha waxa wax ku xukumaayo towraad annabiyuuna nebiyadii baa wax ku xukumaya min banii israa'iila reer banu israa'iil ka mid ahaa waxaa loo jeeday markii la soo dejiyey towraad laga soo bilaabo nebiyadii soo baxay ee reer banu israa'iil ahaa baa looga jeedaa alladiina kuwaasoo aslamuu hoggaansamay ay inqaaduu lillaah allah u hoggaansamay liladiina haaduu waxay ku xukumayeen liladiina kuwii haaduu yuhuudiyoobay yacni liladiina haaduu wa calayhim iyagana waa u xukumayeen waana ku xukumayeen culamada qaarkoodna laamku ikhtisaas weeye bay yidhaahdeen waalrabbaaniyuuna culammadii rabbi loo nisbeeyeyna way ku xukumayeen annabiyuunay ku cadfan tahay alculamaa'u minhum waa culammadii ka mid ahaa reer banu israa'iil ee rabbaaniyiinta ahaa waxaa loo jeedaa waa culamo zuhaad ah oo waxa weeye markaa dee allah keligii yacni cibaadadiisa u go'ay oo zaahidiin ah rabbaaniga culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa rabbaani la yidhaahdaa waxa weeye waa caalimka caamilka ee mukhliska ah ayaa waxaa la yidhahdaa rabbaani ya hadduu caalim yahay cilmigana ku camalfalaayo ikhlaasna la yimaado ilaahay dartii markaasuu wuxuu noqonayaa rabbaani buu noqonaya al waa mansuub ilaa rabbi marka culammadii zuhaadaha waa lagu fasiray walaxbaaru iyo culammadii kale ayaa wax ku xukumayay culammadan kale qudhoodu waa culamo qumman walow markaysagaa zuhdiga qolada hore ku sugan tahay ama ziyaadada cibaadaday ku sugan tahay qolada hore iyoynay kuma sugnaanbe bima istuxfiduu ay bisababi aladii kii sababtiisay ugu xukumayeen istuxfiduu laga dalbay inay xafidaan laga doonay inay ilaashaan istuudicuuhu laga wadaaco yeelay bimacnaa iyaga laga dalbay inay ilaashaan alwadiica waa ammaanada markaa la yidhahdo ilaali marka istuudicuu inay yani markaa inay wadiic ahaan u hayaan oo u ilaaliyaan laga doonay ay istaxfadahum allahu iyaah oo ilaahay ka doonay inay ilaashaan yani markaa kitaabkaas min kitaab illaahi oo kitaabka ilaahay ahaaday marka maada mawsuulka ah caa'idkeedu waa xadfan yahay wuu qadaray sheikhuyo iyaahu buu ku qadaray istuxfiduu iyaahu oo kaley ka dhiganta ya yacni markaa inay xafidaan laga doonay oo laga dalbay ilaahay baa ka dalbay inay xafidaan oo ilaaliyaan min illaahi oo kitaabka ilaahay ah kaa laga dalbay inay ilaashaan waa kitaabkii ilaahay maxaa laga dalbay oo laga doonay inay ka ilaashaan an yubadiluuhu inay beddelaan inay ka ilaashaan baa laga dalboo laga doonay qur'aanka ilaahay baa ballan qaaday ilaalintiisa innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun allah wuxuu yidhi annagaa dikriga soo dejinnay oo qur'aanka ah annagaana ilaalinayna laakiin kutubaha hore towraad iyo injiil dadka lagu yidhi ilaaliya ee ilaahay ma ballan qaadin inuu ilaalinayo saas aawadeed markii laga dalboo la yidhi iyaga ilaaliya oo la reer towraadee towraad ilaaliya oo reer injiileed injiil ilaaliya oo aanu ilaahay ballan qaadin inuu ilaalinayo dee may ilaalina way dayaceen dabeedna markaysagaa kitaabkii way bedeleen way taxriifiyeen waxbay ku dareen waxbay ka reebeen yacni markaa waxa weeye tabdiil bay ku sameeyeen waatay taxriif ula yimaadeen laakiin qur'aanka ilaahay isagaa ballan qaaday inuu ilaalinayo dad ha u soo diro ha ku ilaaliyo asbaab ha u yeelo in allaha idaa araada shay-an haya asbaaba ilahay hadduu shay doono asbaabtiisuu diyaariyaa laakiin allah baa ballan qaaday ilaalintiisa sidaas aawadeed sidii loo soo dejiyuu qur'aanku ku baaqi yahay waxna lagama saarin waxna laguma darin abadan wa kaanuu calayhi shuhadaa ay wa bikownihim iyo ahaanshahooday ahaadeen wa kaanuu calayhi shuhadaa maada marka la yidhaahdo waa mawsuulo iyo waa masderiya laba qowl ku sugan yihiin iyo marka haddii la yidhaahdo waa marka mawsuul waxay noqonaysaa tanna istuxfidu baa lagu sii cadfay wa kaanuu ay wa bimaa kaanuu iyo waxay ahaayeen calayhi shuhadaa korkiisa ay markhaatiyaal ku ahaayeen ayay wax ku xukumayeen oo towraad ah maxay markhaati ka ahaayeen annahu xaqun inuu xaq yahay haddii la yidhahdo maadu waa masderiyo culamada qaar baa maraye bima stuxfiduu ay biistixfaadihim iyaahu yacnii dalabkii laga dalbay inay ilaashaan darteed bay ugu xukumayeen towraad min kitaabi illaahi kaas xaaluu kitaabkii ilaahay yahay ama kitaabka ilaahay ku bayaansan yahay iyaahu baa lagu caddaynaya iyaahu kollayba mafcuul bay noqonaysaa marka caayida xataa aynay ahayn dee waa mafcuul weeye waayo istaxfada xafida marka hore waxay ahayd hal mafcuul bay qaadanaysa marka siin iyo taa la geliyeyna mafcuul labaad bay usii gudbaysaa marka iyaahu mar walba waa la qadaraya min kitaab illaahina waa lagu bayaaminaya mintu waa bayaaniya marka sidaa la yidhaahdo wa kownihim bay noqonaysaa marka wa kaanuuna biistixfaadihim iyaahu min kitaab illaahi wa bikownihim calayhi shuhadaa yo ahaanshahooday ahaadeen daraaddeed bay ugu xukumayeen laakiin sida hore mufasirku maray waxay noqonaysaa wa kaanuu ay wa bima kaanuu iyo kii ay ahaayeen calayhi shuhadaa korkiisa markhaati ku ahaayeen sababtiisay ugu xukumayeen annahu xaqun xaq inuu yahay ay ka markhaati ahaayeen marka laba sababood baa la sheego inay ilaashaan in laga dalbay iyo inay markhaatiyaal ka ahaayeen inuu xaq yahay labadaas sababood bay ugu xukumayeen kitaabka towraadeed waxaa ku xukumayey nebiyadii reer banu israa'iil waxaa wax ku xukumayey rabbaaniyiintii reer banu israa'iil waxaa wax ku xukumayey axbaartoodii culammadoodii qummanaa kada falaa takhshawu nnaasa dadka ha ka baqannina ayuha alyahuudu yahuudey fii idhaari maa cindakum waxaa agtiinna ku sugan muujintaa muujinaysaan ha kaga baqina wa min nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi muxammeda yuhuuddu waa kala baqayeeno iyagoo og inuu markaa nebi muxamed nebigii kitaabkooda lagu sifeeye lagu sheegay inuu yahay oo nebi xaqa yahay ayay haddana qarinayeen haddana qarinayeen markaasaa la leeyahay dadka ha baqine sheega xaqa ogtihiin oo kuwa atbaacdii waxay ka baqayaan kuwooda madaxda u ah ayay ka baqayaan culamada qaar waa cammimayaan oo falaa takhshaw nnaasa kuma gaar yeelayaan yuhuud sida mufasirku maray ee dadkao dhan baa lagu leeyahay markaysaa falaa takhshaw nnaasa dadka ha ka baqina wakhshawni aniga iga baqa oo xaqa caddeeya yaa ciddaad doontaan ba ahaado falaa takhshaw nnaasa dadka ha ka baqina ayuha alyahuudu mufasirkaa odhanaya yuhuudey oo ha kaga baqina fii idhaari maa kii muujintiisa ha kaga baqina cindakum agtiinna ku sugnaado min nacti muxammadin sala allahu alayh wasalam sifada nebi muxammed ah iyo warrajmi rajmiga ah rajmigana waa qarin jireen wahayrihimaa iyo masaa'isha kale ha qarisaan aan labada ahayn dadka ha ka baqinoo ha u qarinina baqasho dadka ha ka baqanaysaane ha caddeeyo sida xaqa a sheega ee kitaabkiinna ku sugnayd ha ka been sheegina hana qarinina wakhshawna aniga iga baqa allah yidhi fii kitmaanihi qarintaa qarinaysaan aniga igaga baqa oo ha qarinina walaa tashtaruu ha ku beddelanina tastabdiluu ha ku beddelanina biaayaati aayadahayga samanan lacag ha ku beddelanina qaliilan yar lacag yar waxaa loo jeeday adduunyu ya addunyaa bixadaafiiriha kulliha waa saman qaliil adduunyada dhammaanteed saman qaliil ay noqonaysa ya saman qaliila ayay noqonaysa min addunyaa waa adduunyaa taakhuduunahu samankaasaa qaadanaysaan calaa kitmaaniha qarintaa qarinaysaan aayadaha ilaahay aa ku qaadanaysaan waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu ku kastaan ku xukumin kuwa allah soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi humulkaafiruuna waa kuwii gaaloobay bihii xukunka allah soo dejiye ka gaaloobay wa katabnaa calayhim ay faradnaa calayhim waxaanu ku faral yeelnay korkooda yacni markaa reer banu israa'iil ama yuhuuddii waxaanu ku faral yeelnay fiiha ay fi tawraati towraad gudaheeda waxaanu ku faral yeelnay ana annafsa tuqtalu binnafsi in nafta naf loo dilaayo idaa qatalataha hadday disho waalcayna ishana tufqa'u in la ridayo bilcayni ishii loo ridayo ay riday qofku riday yacni qofku hadduu il qof ka rido ishaas oo kale ayaa qofkiina isagana laga ridayaa walanfa sankana yujdacu in la gooynayo bilanfi san in loo goynayo oo hadduu qof sankii gooyo isagana sankiisii waa la gooynaya qisaas baa loo goynayaa waluduna dhegtana tuqdacu waa la goynayaa biluduni dhegtii uu gooyey qofku ayaa dhegtiisa loo goynaya wasinna iligana tuqlacu waa la fujinayaa bisinni iligii u riday ayaa loo fujinayaa loo ridayaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa birafci fi larbaci rafco afartaba la rafcinayo afarta maxaa loo jeedaa waxa nafsiga ka dambeeya laga tilmaamaya anna anafsa binafsi iyada sideedaa loo daynayaa oo dee antu sideeday u baashirtay laakiin macduufaadka lagu cadfay ayaa nasbo iyo rafco labadaba la akhriyey waalcayna bilcayni waalanfa bilanfi waluduna biluduni wasinna bisinni afartu waa afartaa weeye walcayna laga bilaabo oo waxaa la akhriyey qiraa'o kaleoo sabci ah waalcaynu bilcayni waalanfu bilanfi waaludunu biluduni yacni saasaa la akhriyey quraada qaarkood oo daalka reebayaana waa jiraan marka qiraa'ada rafcada nusakha qaarkood waxa qoraa wa saas aawadeed markaa waxay xawaashida qaar odhanayaan qaacidadii sibuu khilaafo wa quri'a buu yidhi laakiin eh, yacni markaa nuskhooyinka wa fii qiraa'atin qoraya baa ku sugan cala aljaaddati sida saxda ah ku sugan waayo istilaaxiisu muxuu ahaa hadduu fii qiraa'atin ku yidhaahdo sabciyu u jeedaa in sabcada lagu akhriyey laakiin haddii markaa waxa weeye wa quri'a uu yidhaahdo sabcadii ma aha waxaanu u qabaa saddexdu inay shaadada ka midtuu u qabaa marka qiraa'aadka kale ee markaysa markaa ka baxsan tobankaba iyo saddexdaba agtiisa shaad bay isaga ka toowo quri u wada yidhaahdaa waa sida khaalibka laakiin marmar ayuu markaa khata'aa halkan adigu calaa kulli xaal nusakha saxiixa wa fii qiraa'atin baa ku sugan maana cala aljaadda bilrafci fi larbaci marka la rafciye maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa dee in la bilaabanayo waalcaynu bilcayni waalanfu bilanfi yani marka waxay noqonaysaa mubtada in laga dhigayo ya ishii il baa loo ridaya wahaakada waaljuruuxa qisaas bilwajhayni labada weji baa la akhriyay labada weji waxaa loo jeedaa rafcada iyo nasbada waljuruuxa iyo waljuruuxu laba qira'a marka waljuruuxa marka la yidhaahdo halkii nasakii bay kusii socotaa ya ana nafsa binnafsi walcayna bilcayni ilaa laga soo gaadhayo waljuruuxa qisaas waxaa kaloo lagu faral yeelay ay wa ana aljuruuxa qisaas ay daatu qisaas iyo juruuxdu nabaradu inay qisaas iyaguna u saaxiib yihiinoo qofkii nabar geysta nabarka nabarkiisii looga gooynaayo oo looga jarayo waa haddii cadaaladda la xaqiijin karayo masalan xubin buu gooye xubinteedii baa la goynaya addin buu gooye addinkiisaa la goynaya gacan buu gooye gacantiisaa la goynaya far buu gooye fartiisaa la goynaya ya yacni marka waa saas nabarada kale haddii wixii la xaqiijin karayo cadaaladda waa saasoo kale wejiga kale waljuruuxu marka la yidhahdana waa saasoo nabarraduna qisaasun daatu qisaasin waa qaar qisaasu saaxiiba haddaba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kown khaasuu shiikhu qadaray yacni waalcayna tufqa'u bilcayni walanfa yujdacu bilanfi mid walba markaa ficilka u munaasibka ah ee kownka khaaska ah ayuu qadaray qaacidaduna waxay ahayd kownka khaaska ah waa la muujiyaa ee lama xadfo laakiin kownka caamka ah baa la xadfaa saasaa qaacidada aqlabiga ahayd laakiin culammadu mararka qaarkood waa khilaafaan haddaba culamada qaarkood waxay mareen in mudaaf la qadaro inay ka fiican tahay in markaa mutacallaqa laga dhigo kown khaasa oo la yidhaahdo anna alnafsa binafsi ay anna qatla nafsi kaa'inun biqatli nafsi naf dilkeedu wuxuu ku dhacayaa naf inay dishay marka mudaaf in la qadaraa waa ka fiicanta idhahan kownka khaaska ah marka calaa kulli xaal maadaama layska garanaayo oo markaa meesha la fahmaayo culammada mufasiriinta keligii sheikha ma ahee culamo kale ayaa maray in kownkan khaaska ay qadaraan ay sidaa maraan akhdi culammada qaar waa markaa yani qadareen oo markaa akhdiga ay markaa dabeedna ku fasirayaan qisaas ahaan baa loogu qaadayaa haakada waljuruuxa qisaasa ay daatu qisaasin waa mid qisaasu saaxiiba yuqtasu fiiha waxaa loo qisaasaya looga jarayaa inta inteedii idaa amkana hadday suuro gasho keliyaddii sida gacantoo kale warijli adinkoo kale wadakari xubinta tarankoo kale wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka yacni intaas haddii uu ka gooyo isagana waa laga goynaya wamaa laa yumkinu fiihi alxukuumatu wamaa laa yumkinu waxaynay markaa suuragal ahayn yacni ay huwa qisaastu aynay suuragal ahaynna fiihi alxukuumatu xukuuma ku sugan xukuumadu waxa weeye waa taqdiir markaa la qadaraayo yacni markaa inta diyadiisu noqonayso yacni qofkiibaa waxaa laga soo qaadayaa markuu addoon ahaa iyo markuu xor lahayd markaa dabeedna taasaa arshigaasaa lagu qadarayaa yacni inta diyadiisu noqonayso qiimaha la qiimaynaya ijtihaadan wa hada alxukmu xukunkani wain kutiba calayhim haba lagu faral yeelo yaga korkoodee reer banu israa'iile fa huwa muqararun fii sharcina sharcigeenna mid lagu sugay weeye faman tasadaqa bihi ku kastoo sadaqadaysta bilqisaasi qisaasta siduu u sadaqadaysanaya bian makkana nafsahu wuxuu ku sadaqadaysanayaa waa qaatilkiie inuu naftiisa tamkiiniyo isdhiibo oo iskeeno isagoo toobadkeena ayuu iskeenay si loo qisaaso fa huwa kafaaratun lahu waxay kafaaro uga tahay isaga lima ataahu ay lima facalahu wuxuu sameeyey tafsiirka uu sheikhu maray waa tafsiir ghariib mufasiriinta badankoodu may marin wuxuu isagu maray cidda tasaduqu ka dhacaya inay tahay kii jaaniga ah ee jinaayada geystay oo muxuu sadaqadaysanayaa yacni wuu isdhiibayaa isagoo toobadkeenu naftiisa keenaya oggolaanaya raalli ku ah in la qisaaso iga gooya haa toobadkeenna ah marka hadduu taa sameeyo bian makkana min nafsihi fahuwa kafaaratun lahu lima ataahu wuxuu sameeyey kafaara u tahay waxaa laga fahmayaa baa la yidhi haddii aanu markaysagaa raalli isagaan ku ahayn lasoo qabto oo la qisaaso inaana kafaaro markaa u noqonayo inayna kafaaro u noqonayn baa laga fahmaya mufasiriinta kale maxay mareen badankoodu waxay mareen laba tafsiir tafsiir wuxuu odhanayaa faman tasadaqa bihi ku kasta oo markaa sadaqadaysta yacnii u cafiya qisaastii ka cafiya qofkii awliyaa lmaqtuul baa looga jeedaa kii markaa waxa weye la dilay kii qaraabada u ahaa ee dhiiggiisa lahaa ya marka wuxuu cafinayaa kii la qisaasi lahaa buu ka cafinaya uu leeyahay yacni markaa waan kaa cafiyey waan kaa dhaafay ah, hay dilina waa cafiyey buuli kafaaray u noqonaysaa dunuubtiisoo isagay dembi daadin u tahay kan cafiyey waayo shay ixsaanuu sameeyey isaguba hadduu cafwi sameeyey ilahayna waa cafinayaa isaga aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay ya alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum qisadii abubakar waa garanaynaa suurat nuur yacni ninkii uu markaa masruufi jiray ee dabeedna noocan maa markaysa markaa arrinkii caaisho ka yara qayb qaatay ee lagu kediyey markii caaisho ilaahay beri yeelay qaraabana way ahaayeen abubakare abubakar wuxuu ka dhaartay dib dambe inuu wax u siiyo yani yaynay ka dhaaranin walaa yaatali ulufadli minkum wasaacati an yu'tuu lilqurba walmasaakiin walmuhaajiriina fii sabiil illah alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan jeclayn in ilaahay idii dembi dhaafo miyaydaan jeclayn bimacnaa haddaa u dembi dhaaftaan cidda idinku qaldanta ilaahayna waa idiin dembi dhaafaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa tafsiir weeye kaas tafsiir labaad waxa weeye in laha faman tasadaqa ku kastoo wax sadaqadaysta oo cafiya kii wax yacni markaa dilay cafiya fa huwa kafaaratun lahu wuxuu kafaaro u yahay qaatilkii jaaniga ah buu kafaaro u yahayoo cafintaasi wax lagu sadaqadaystee la cafiyey yacni dee dembi bay ka ridaysaa oo dib dambe dee looma qabsan karo waa la cafiyey waa la cafiyey haddaba markaysagaa qofka wax dilay saddex xaq baa markaysagaa ku kulmay waa xaqullaahi iyo xaqulmaqtuuli iyo xaqu awliyaai almaqtuul xaqu awliyaai almaqtuul wuxuu ku dhacayaa qisaas ama cafin ama magqaadasho ama cafin wada dhammaystiran oo wada cafiyo ama inuu qisaasta ka cafiyo oo diyada qaato amaba inuu qisaastooo dishoodo xaqu awliyaai ilmaqtuul baa ku dhacaya xaqullaahina wuxuu ku dhacayaa bitawbati uu ku dhacaya xaqulmaqtuuli baa soo hadhaya xaqulmaqtuulina waxay yidhaahdaan culammada jamaahiirtu hadduu markaa towbad yacni saxiixa a towbad keeno ilaahay baa aakhire ka raalli gelinaya yacni markaa ciwadna siinaya heshiis siinayana sida jamaahiiru ahlicilmi yidhahdeen waa saas kollayba laakiin aakhiro uu iska laalaadinayaa kii la dilay isagoo nabarkii iyo dhiiggii leh ayuu qofkii iska laalaadinaya odhanaya ilaahayow kan weydii wuxuu igu dilay wuxuu igu dilay laakiin tooba saxiix hadduu toobad keeno waxa w loo rajaynayaa ilaahay tacwiid inuu siiyo laakiin xasanaadka waa inuu farabadsadaa waayo xasanaadkiisa qayb in loo jaro waxay noqonaysaa arrin waalida faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lah waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaaika hum aldaalimuun waman lam yaxkum ku kastaan ku xukumin bima anzala allahu kuu ilaahay soo dejiyey filqisaasi qisaaska ku soo dejiyey kuma gaarhe iyadii iyo kheyrkeedba waa soo gelayaan sida saxiixa ah fa ulaa'ika kuwaasi hum adaallimuuna kuwa xadgudbay weeyi halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk